qaala almualifu raximah llahu tacaala wاlru'yatu xaqu liahli اljanة bgayri ixaadatin walaa kayfiya kama nadaqa bihi kitaabu rabbina wujuuhan yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wuxuu yihi mualifku allaha ka raali adee waru'yatu aragtidu na aragtida dadka mu'miniinta ay ilaahay arkayaan oo ay de indhahooda iyo ciyaan ahaan ay u arkayaan xaqun xaq weeye macnaa mid sugan weeyaan oo nusuustii kitaabka iyo nusuustii axaadiida ayay kuba sugan tahay ee aada u badnayd weliba axaadiisun waru'yatu ru'yadu xaqun macnaa waa wax xaq ah oo sugan liahliljannati dadka ahlujannaha ayay uba sugan tahay <clears throat> oo ahlu jannuhu waxay arki doonaan rabbigooda waxyaalaha ilaahay ugu nicmeeyey ee uu siinayo ayaabay waxa ugu weyn tahay markaa taasoo naciimka jannadaba ta ugu weyn weeye aragga ay rabbigood arkayaan biqayri ixaadatin ixaado la-aan iyadoona ixaad koobid ay koobayaan walaa yuxiduuna bihi cilman rabbi ay koobayaan oo aragtidaasi dee waxaan kale makhluuqa marka la arko haaliban oo cid dee markaas marciga raacigii uu ixaadayn karo markaa xuduuddii iyo jihaadkii iyo wixiisa uu dabdin karo taa iyadoonay jirin walaa kayfiyatin kayfiyo dee inagu kolay dee waa aragti waa dhacaysaa kayfiyay ku dhacaysaa laakiin kayfiyadaasi dee waa kayfiyo ilaahay ogyahay oo imaka inagu aynaan garanayno lama odhanayo siay aragtidaasi u dhacaysaa ee kayfiyadeedu waa tee kayfiya bal markaa taasoo jirta aanay jirin oo dee markaa inxisaarna ma jiriyo ixaado rabbi la ixaadaynayo aragtida lagu ixaadaynayo kayfiyo aragtidaasi leedahay sida dee aragtida makhluuqu kayfiyaadkan ay leedahoo kalena taasna ma ahoo kayfiyadaasi iyadoonay jirin kamaa nabaqa bi uu ku dhawaaqay oo kitaabu rabbina rabbigeen kitaabkeenni uu kuba dhawaaq kitaabkii rabbigeen uu kuba dhawaaqay ee uu kuba yimi oo dee dee nusuustii qur-aanka ay ku sugnayd ee uu mid inooga soo qaadi doona ay kuba timi kale fiqradan wuxuu sheekhu insha allahu tacaala ka hadlayaa waanan arki doonaa bal fiqarta waxaa kuga soo arooro barhkood kollay noocdee iyadnoo saan meelo horeba kuga soo aragnay fiqrooyinka ama jumlooyinka qaarkood macno ay leeyihinuu sii adkaynayo sii idaaxinayo si meesha labsiga iman kara iyo waxa kale eebe matalan aan toosayne meesha kaba dhalan kara meesha ugaba saaro waan arki doonaaye waa ru'yadii ilaahay subxaana wa tacaala dadka mu'miniintu ay arkayeen marka wuxuu ku qayday ina liahli ljanna oo dee iyada ahlu janno inay arkayaan rabbigood oo uu kaba mid yahay naciimka badan ee ugu nicmaynayo balkii ugu mudnaa taasi waa waxaa nasku inooguba sugan yahay kollay jannada intaan laba gelinna maxsharka iyadna way timi oo dee nusuusi way ku timi inay dadka mu'miniinta kuba arkayaan bacd alculamaa qowlkoodu haba ahaado waqtigaas dee munaafiqiintuna say adduunyada dhexdooda ugu dhex jireenay isugu markaa iyaga ay dee bal maalan ugu dhex jireen ayaa aragtidaa hore maxsharku marka dambe ilaah baa subxaana wa tacaala dee kuwa iyagu rabbigood laga xijaabaye ka mid noqone aragtidaasna way la wadaagsanayaan barkood ay idhaahano bal aduu maxsharkana waxbaa inoo soo arooray ama aragti way jirtaa erijannuna dee waataan soo sheegno waa naciimkii ilaahay ugu nicmaynayd kii uguba weynayd ama ziyaadadiiba weeye sida suuratu yunus liladiina axsanu lxusna wa ziyaada ziyaadadaa rasuulka uu kuba fasiray wujuuh marka ilaahay baa muxuu yidhi wujuuhu wajiye yowma-idin maalintaas waa maalinta qiyaamaha maqdiratun kuwa nuuraya iftiimaya dhalaalaya weeye ilaa rabbihaa rabbigeed ayaanay naadiratun arkaysay eegaysaaba oo wujuuhdaas iyadoo ah taa iftiimaysa taa dhalaalaysa maxay tahay rabbigoo khaaliqeedii ayaabay wujuuhdaasi ay arkayaan ay eegayaan oo taas baana dhalaalkan iyo iftiinkan iyo umuurahaasi halkaasaabay ugaba imanayaan waxay yidhahaan ficilkan nadaro oo kale <clears throat> dee kolba siladiisu ama waxa lagu gudbiya waxay tahay waa macnihiisa xadida haddii imika ficilku mafcuulu toos qaato oo kale oo dee nadarahu ay noqoto macnihiisu waxay noqdaa intadarahu oo kale sa unduruuna naqtabis min nuurikum oo kale na sugay ahayd hanaga tegina si aan nuurkiina laydin si aan wax ugaba qaadanno taasi nadarahu bimacnaa intadarahu ayay noqon dee waxa weeyaan waa sugay haddii shay ay ka dambayso awalam yanduruu fii malakuuti samaawaati waalardi oo kale oo nadara fiihi ay tahayna tafakur bay noqotaayo miyaanay u fiirfiirsan dee malakuutkan samooyinka iyo ardada taas bay too waa tafakur biya ayaa nadarkan nadara fiihi haddii laba idhaaho haddii ilaa ay ka dambayso nadara ilayhi la idhaaho oo kale taasi waa aragtidii basarkay noqonaysaa aayadduna waa macnahay faa'iidaynaysa oo kale oo falaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat oo kale nadara ilayhi iyo unduruu ilaa tamarihi idaa asmara nadara haddii ilaa ay ka dambaysana waxay noqonaysaa waa aragtidii isha ayay noqonaysaa marka arrinkan dee ixaado la-aan iyo kayfiya la-aantaas aynaan dee kayfiya inagu aynaan garanahayn oo ilaahay subxaana watacaala kayfiyada araggaasi u dhacaya isaguu ogyahay haba jirto laakiin waa arag xaqiiqi way indhahooda ku arkayaan rabbigooda ay kuba arkayaan oo ahba dee waxaa iyagii ilaahay ku karaamaynayo ku maamuusayo aan nicmatii ugu weynaydba taas ee uu siiyey wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wa tafsiiruhum haddaba bal qowlkan ilaahay danbaan kuba fasira qowlkan ilaahay dha wujuuhun yowma idin naadira ilaa rabbihaa naadira oo dee nadarkaasi u dhacayo oo kayfiyadiisa iyo taasasa kale waa waxay noo sugan ictiqaadsanna yaqiinsannahay nusuustina way kuba timi oo dee aayadan imakaan haynaa waa macnahay faa'iideyn liladiina axsanu lxusna waziyaadatuna rasuulka ilaahay baa ziyaadadaa ku fasiray inay tahay annadaru ilaa wajillaahi subxaanahu wa tacaala axaadiia markay noqotona aad bay u badanta waa axaadiis tawaaturtay oo bal in daraaqudni iyo bayhaq iyo qolooyin kaleba mu'alafaad gaaray ku khaas yeeleen axaadiiii ru'yada kuba timi iyo aragtida kuba timi bal markaas ayay iyadu kuba khaas yeeleenoo waa nusuus iyadu xagga marka laega axaadiia tawaaturtay ina waan kaba arki doonaa ma xadiina waa inoo soo socdaa ama laba xadiis baaban odhan karnaa kaa tafsiirka aayadda iyo mid kaleba waa inoo keeni doonaaye laakiin axaadiiu aad bay u badan tahay saxaabo badan baa laga wariyey waanay tawaaturtay badanoo waataan leeyahay mualafaad gaara oo axaadiistii ru'yadan lagu ururiyey ayaaba jirtaan markaa sheekhuna wuxuu leeyahy watafsiiruhu macnaa bal ilaahay wuxuu yihi wujuuhun yowmaidin nacdira ilaa rabbiha naadira waana kaa horreysiya bikayri ixaadatin walaa kayfiya oo dee kayfi ixaadana waxa weeyaan walaa yuxiiduuna bihi cilman ama laa tudriku labsaaru bacnaa laa tuxiidu bihi labsaar ba ahayd taasi ma jirto kayfiyadiina ee aragtidu ay u dhacaysayna iyadoo taasna inagu fahamkeenna iyo idraageenna iyo garashadeenna iyo cabrigeedna kuma gaadhayno waa aragti aan rumaysanay laakiin aynaan kayfiya uxadidanaynu u xadidayna aanay jirinoo wa tafsiiru marka haddaba tafsiirkiisuna calaa maa araada allahu tacaala wacalimahu wuxun buu ku sugnaaday tafsiirka qowlkan khaasatan ilaa rabbi anadira waxa kayfiya anay macnuu waa cad yahay araggaasiyo ru'yadii inay jirtona waa taa ictiqaadkeennii ku jirta sugayno laakiin kayfiya ahaan iyo umuurahaasi waa si ilaahay iraadeeye subxaanahu wa tacaala u ogaaday wakulluhu markaa waxay kollay fiqradu radinu tahay firqooyinka qaarkood oo nusuustii kitaabka iyo sunnahee aragtida ku soo aroortay awiilay ee iyagu taxriifiyeyba ama awiilay waana kuwaasaa dee muctasilo iyo qolooyin inkirayayba aragtidan inkirayay taas bay fiqradu radin ay uba tahay marka wuxuu hi sheekhu wa wakullumaa kii dhammaantii oo jaaa yimi fii dalika waa fi ru'ya ma ru'yada dadka mu'miniinta ee rabbigood arkayaan kuba yimi oo min alxadiidi saxiixi xadiidkii isagu dee sugnaadee rasuulka ilaahay nooga ansaxay can rasuulilaahi sala allahu caley wasalam rasuulka ilaahay xaggiisa kaba yimina fahuwa kamaa qaala isagana macno kale laguma awilayo wax kale laguma sheegayo si kale looma duwayo ee waa si uu yidhi oo ah in ilaahay ay mu'miniintu arki doonaan taasunbaaba macnihiisu uu yahay taas baana sugan taas baana rumaynaynaan ictiqaadinaynaan wa macnaahu macnihiisuna kaa rasuulka ilaahay xaggiisa ka yimi ee isaguna ru'yadan ku tacalluqsanaaday waa macnihiisoo dee markay kayfiya taa noqoto weeyaane calaa maa araada waa si uu rasuulka ilaahay dee isagu u jeeday oo markaa taas bay noqonaysaa oo shaafici baa hadallo laga soo noqlay waxaa ka mid aha aamanna billaahi wa bima jaa can illaahi calaa dee muraadillaahi oo kale si dee ilaahay u jeeday ee isaguna ujeed markaa kayfiyaya umuurama xadidi karnay ayaanu rumaynay wa aamanaa birasuulillaahi wama jaa can rasuulillaahi cala muraadi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam sidee rasuulka ilaahay ula jeeday iyo macnihii uu isagu taas ayaananu anigu sidiisuunu ictiqaadinaynaa rumaynaynaa yaqiininaynaa laa nadkhulu ma gelaynooo fii dalika waa markay noqoto nusuustan kuba timi aragtida ilaahay subxaanahu wa waan sugaynaa inagoon kayfiye u yeelahaynoo markaa ma gelayna ka muta'awiliina xaalaan nahay kuwa awilaya biaaraa'ina inagu araadeennown wa ta'wiil aan dee nas aynaanu hayn rasuulka ilaahay ama dee xaggiisa aan inoogaba sugnaaneen taas kuma awilayno araadeena inagoo ku awilayna taas ma gelayno walaa mutawahimiina inagoo tasawuranayna ama takhayulayno oo dee malaynayna ama si ku nebi biahwaa'ina hawadeenna uun iyo saa nafteenna iyo ay noo qorxisay taas kuma gudagelayno fa innahu shaniya maa salima ma badbaadin fii diinihi diintiisa oo xagga diintiisa kuma badbaadin ilaa man shaksi uun mooyee sallama taa hore waa salima ayay ahayd oo waa ficlu thulaatsi ah oo waa tii badbaadada ahayd oo diintiisa uma nabadgelayso oo xagga diintiisii mid ku nabadgelayo diintiisa ay u badbaadaysa ma aha tan dambena laantu maashadaynaa sallama ayay noqon waana tii tasliimka macnaheedu ah waa hogaansan iyo inqiyaadtii noqonaysa wasallimuu tasliima faama falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka ilaa dee qowlihi tacala wayusallimuu tasliima baanu jeedameen oo ilaa man sallama kuu u hogaansamay lilaahi ilaahay caza wajal walirasuuli rasuulkiisii hogaansamo markaa macnuu muxuu noqon waa sallama linusuusi lkitaabi wasunna u hogaansamay nusuustii kitaabka nusuustii sunnaa walam yactirid calayha bishukuuki washubahi wataawiilaati alfaasida aan shaki uu kaba shakiyo shubho u meesha laba yimaado ta'wiilfaasna uu ku awilo aantaa ku bushiine nusuustii sideedii u qaatay u hoggaansamay aqbalay ruuxa caynkaasa un mooye tasliimkaa laga helay un mooyaane ruux kale oo isagu ra'yigiisa iyo hawadiisa iyo fulaan iyo fulaanse ay tidhi dee nusuustii ku awilaya ama ku bushiaya ama shubahaad iyo shukuug kulaba imanayo ku bushiaya ama aanaa caqliya iyo taasi kaasi ma badbaadaya weeyo diintiisumay badbaadinoo macnuu waxa weeyaanun intii hore inoo sii adkay sheekaysaayo waa tasliimka ruyadii xaqnimadkeedii ruuxu inuu ictiqaadiyo yaqiiniyo rumaysto isagoon xaggii kayfiyo iyo taasdi ay aanay jirin de kayfiya aan sugayno oo hadhow la yidhaaha kayfa takuun hadihi ru'ya ru'yadaas seebay noqonaysaa iyo waxyaalaha aan laga horkeynayn ama aan laba imanahayn oo fa inahumaa saliima ma badbaadin oo ma nabadgelin oo fii diini waa diintiisa oo diintiisu mid ay u badbaadaysa u nabadgelaysa oo diin ahaan ku badbaadaya ma aha ilaa man shakhsi un mooye sallama lilaahi bacda inqaada lilaahi ilaahay u hogaansamay casa wajal walirasuuli oo ujeedadu waa nusuustii kitaabka iyo sunnaha sideedii u qaatay aqbalay yaqiiniyey ictiraad uu iyagii bushiyo ama uu ku radiyo ama uu awilo shukuukiyo shubahaad iyo ta'wiilaad faasida xaggiisa aanay kaba dhicin oo waradda celiyey cilma maa kii ishtaraha calayhi bal wuxuu gartay waa gartay wixii ama dee ka dhehgale dee ama mushtabihaadkii oo kaleba ah dee taas ee uu markaa garan waayeyna u isaga ka qarsoomay oo caqligiisa iyo fahamkiisu gaari waayeyna u celiyey ilaa caalimikii caalimkiisa allah wa rasuuluhu allahu aclam bayba yidhi ilaahay dee tan garanaya taas waa kayfiyad iyo umuuraha dib ugu celiyey un mooyaane oo taa laba yimi mooyaane ruux kalema badbaadayo kule sharaxna waa kuwanon wuxuu uhi ru'yat lmu'miniina mu'miniinta aragtidooda rabbahum rabbigood ay arkaan casa wajalla yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha biabsaarihim aragtidooda iyo basaryaashooda ay ku arkaan ciyaanan waa mujaahara iyo mucaayano ciyaananna cayntu way kasrisan tahay dee waana kelimo sooba noqnoqota waana caayana mastarkeedii oo caayanana dee waa arkay weeyaan oo wixii ama dee taas marka masdarkaa dee laba siod buu ku yimaadaa labaduba ay qiyaas oo caayana ciyaanan iyo caayana mucaayanatan waa isla macnoun oo waa ficilkan masdarkiisiio lifaacala alficaalu walmufaacala oo faacalo marka ay tahay dee labada masdere u qiyaasi midi waa ficaal midna waa mufaacalo marka waxaan leeyahay de waxa badada la maqlaa cayaanan in la aqriyo ee laakiin cayntu way kasirsantaoo ciyaanan baa la odrhanayaa sababtuna waa masderkaa caayana waana aragti uun haddaba waxa weeyaan absaarihimtii unbay taakiid u tahay oo dee waxaan indhaha lagu arkay waa kaa ciyaam loo arkay haddaba aragtida ay arkayaanay indhahooda ku arkayaani haabitatun mid sugan weeye bilkitaabi qur-aankay ku sugan tahay wa sunnati sunnihiina way ku sugan tahay oo faqad qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira waa taan aragno dhe waa imaka yowmaalqiyaamati buu leeyahay isagoo cibaaradii matniga inoogu sugnaydna liahli ljanna oo waaba jannada in dhexdeeda laguba arkayo ama jannada ay ku arkayaan waana taan nidhi walow cibaaradiisa horta nafyi dee ay marka halkaa ay kuba koobnayd maxsharkana way jiraysaa laakiin maxsharka cidda arkaysa ma ehrujanihi iyo muminiintii unba mise waa lala wadaagsanaya oo dee markaa xataa kufaare hadday dee markaa hore kalaa inhum can rabbihim yowmaydin lamaxjuubuun dee marka dambe khaasatan munaafiqiintiiyo xajbi dambe laga xijaabay rabbigood arki waayaan oo kuma dhacayo dee ciqaab iyagii lagu ciqaabay ah taasi waa aqwaal oo bal halkaa hore way jirtaa dee arrinta kale jirtaana adduunyo inta la ilaahay baa yihi waclamuu anakum lam tarow rabbakum xataa tamuutuu xadiidka saxiixa muslim ku sugan waxa ogaataan rabbigiina inaydaan arkahayn inaad dhimataan ilaa kan aad dhimanaysaan oo markaa dee waxa weeya noloshiiba nolol kale ay noqoto absaartii dadku absaar kaleoo baaqinimo loogu talagalay noqoto ayaaba dee markaa araggaasi suurtogelaya adduunyo inta la joogo ilaahay subxaana wa tacaala dee waxweeyaan lama arkayo dee cid khalqiga ka oo aragtayna ma jirto allahuma rasuulkii ilaahay ru'yadiisaas habeenkii bal maalan micraajka taasi waa bal saxaabadii aan markaan eegnayo intii ka dambaysayba waa laba qowl baa jiro u arkayo indhihiisuu ku arkayay ma arag laba qowl way jiraan kolleyna sugitaanka iyo nafyigu aad buu adag yahay oo masaladaasi waa dee marka la eego imkaano waa jira laakiin waxa weyaan taas witaankeedu iyadoo dee saxaabadiiba ay markaa laba qowl ay lahayd intii ka dambaysayba ay qowl lahayd nusuusna nusuus muxtamila ay tahay marka isbaatkeed iyo nafigeed labadiiba waa xaroon waa tahay dee in laga joogsado oo bal matalan taaseetan ognahay waxa weeye inaanay dee adduunyana rabbi aan lagu arkahayn oo rasuulka ali waclamu anakum lan taruu rabbakum xataa tamuutuu taasna bal waa arin sa dahabi oo kaliya uu ku soo celaeliyo ay tahay in ruuxii muslimka an yasacaha sukuuto waayo isbaatkiiyo nafyigiiba halkan umuuraha la kala dariishaday umuuro sariixa ma aha oo bal markaas way adkaanaysaa laakiin aakhira markay noqoto ee dadka muminiintii bal dee waaba taa rasuulka ilaahay washuuqan taas ila nadari liwajhika ama deetaas taasi waladatu nadari ilaa wajhika iyo umuurasaasi dacooyinkiisa ay kuma soo aroorto dadkii muminiinta waxay rabbigood ka dalbayaan weydiisanayaan sugayaan adigu dee ay damcayaan ay rajaynayaanbo bal marka aragtidu taa weeye faqad qaala tacaala waqaala tacaala liladiina axsanuu lxusnaa kuwii iyagu wanaag sameeyey adduunyaduna intay joogaan wanaag ku sameeyey alxusnaa tii wanaagga badnayd baa u sugan oo taasay leeyihiin oy jaza ahaan u leeyihiin oo rabbi iyagu dee ugu tafadulaya alxusnaana waa jannadii wa siyaadatun siyaado iyo biiro loo biiriye ziyaadana way u sugnaatay waqad fasara nabiyu sala allahu caley wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ku fasiray aziyaadata ina alxusnaa marka jannadii la yidhaaho jannadii waxaan aan ahayne ay leeyihiin iyagu dadka muxsiniinta ama wanaagga sameeyey ay leeyihiin rasuulka ilaahi wuxuu ku fasiray biannaha siyaadadaasi annadaru ilaa wajillaahi caza wajalla xadiid baa wuxuu ku yimi in dadka adigu helo jannu dee marka ay galaan janno hagaag loogu sugnaado loo dhawaaqayo oo waxa weeyaan ilaahay odhanayo maxaa dee waxaad idiin siyaadiyoon idiin beeriyo doonaysaan ma jirta deetay odhanayaan ilaahow dee waxaanu dooynaa muxuu yahay adigoo wejiyadaydii jannadiina siiyey wejiyadaydii caddeeyey bal umuuraha dee nicmada noogu nicmeeyey waxaa kalen kuma weydiisanaynaa muxuuyo markaasaa ilaahay subxaana watacaala dee xijaabkii iyo kala qarinaya rabbi ee aanay la arkahayn buu qaadayaay oo markaasay arkayaanoo deeta markaa rasuulku muxuu yihi lama siin markaa naciim markaa ka qiimo badan ka weyn uga dee raaxo iyo dee taa badanba aragtida rabbigood ay arkayaanba marka waa ziyaadada marka dambe looguma biirinayo janno iyagoo kuba sugan loogu biirinayo ayaa aragtida rabbi ah kaasi waa xadiid wa sala allahu caley wasalam rasuulka ilaahi xadiid kalena wuxuu ku yidhi inakum idinku satarawna waa arki doontaan rabbakum rabbigiin kamaa tarawna saa u arkaysaan hada alqamara dayaxan oo laa tudaamuuna fii ru'yatih xagga aragtidiisa ay ilaahay arkaysaan dayb iyo zixaam iyo cidhiidh ama darar idinkuma asiibayo bal marka waxa weeye dee bal imaka waxaa rasuulka ilaahay way weydiiyeenoo rabbiga iyo ma arkaynaa bay yidhaaheenoo xadiid kaleba deetuu yidhi cadceedii oon maalin dee cad ah oo daruur ka sokaysaa jirin ma isku celiinaysaan oo ma isku dhibaysaan aragtideeda oo may bay yidhaaheen haddana dayixii oo dee habeenka ugu kaamilsanaa joogo oo daruur ka sokaysa aanay jirin aragtidiisaas wax darara ama cidhiidhiya iyo daym idinka imanaya ma jira maya ba yidhaahnada tiir haddaba waxay u arkaysaan rabbigin saacaada iyo dayaxaaba u arkaysaan iyadoo weliba xaala saasa wax idinka xijaaba aanay jirin ayaa ku arkaysaanoo wax darara ama wax daym iyo cihiidhiya iyo waxyaalahaasoo naasibay alfaadiya xadiidka kuba yimi ma jiraanoo arguna waxa weeyaan waa tashbiihu ru'yati biru'ya aragtida ayaa aragtida lagu shabahayaaye ma aha tashbiihu lmar'iyi bilmar'iyi waxaan la arkayo amarka la arkayo oo dee kii kale la arkaye lagu shabahaye maaho maaha ilaahay subxaana wa tacaala oo imaka dee kaa ay muminiintu arki doonaan maalinta qiyaamaha iyo janno ku arki doonaan rabbigood oo isaga lagu shabahayo dee dayaxan iyo cadceedan taas maaha ee wa aragtida saa ay u dhacayso dayaxaba aragtidiisa iyo cadcida aragtideeda in loo wada wadaagsanayo iyadoon ruuxna ruuxa kala cidhiidhiyin ruuxna ruuxa kale ka qarin ayaa aragtidii ilaahayna subxaana wa tacaala dadkii muminiinta ay u wada wadaagsanayaan iyadoo wax dayma iyo wax darara iyo cid ama wax kaa qariya cid kugu cidhiidhida aanay jirin ode waxyaalaha marka dhulkaba ku sugan ee dadku ay doonayaan inay wada arkaan waa tanba dadka qaar baa kuwa kala ka qarinaya waa la isku ciidhiya aragtidii si loo wada wadaagsado laakiinba nimanka dayaxoo kale iyo cadcaadii oo kale midkasta halkiisu kaba arkaya ruux ruux ku cidhiidhiya ama ka qarin karaana ma jirto haddaba waa ru'yadiibaa ru'yadii lagu shabahayahay maaha almariyu bilmariyi waa midhi biqayri ixaadatin walaa kayfiyaba ay noo horeysay walaysa macnaa dalika aragtidan ilaahay subxaana watacaala la arkriayo macnihiisu ma aha alixaadatu billahi tacaala waa koobid ilaahay la koobayo aragti ahaan lagu koobayo hodee laa tudriku labsaaru baa ilaahay yidhi macnaa walaa tuuxidu bihi labsaar walaa yuxiduuna bihi cilman xaasha lilah taa waa ka nasahan yahay e laakinaha ru'yatun waa aragti basariyatun aan ahayn mid qalbi iyo iyaga quluubtoodii oy taa ka dareemaan iyo shucuur iyo cilmi aan ahayne aragti basar loo nisbeeyo xaqiiqiyatun xaqiiqo ah walaysad mana aha nin ru'yatan qalbiyatan macnawiya ru'yo qalbiyo macnawiya taas ma aha ee waa aragta ay indhahoodii kuba arkayaan bal innahaa acdamu naciimin waa naciimka ugu weyn oo yatanacamu bihi ay ku nicmaystaan ku raaxaystaan ahluljannati ahluljannahu aragtida ilaahay <clears throat> oo wixii kaloo la siiyey oo dhan iyadaa kabdee ru'yadaas baa ka wada weyn oo dee naciimkii ugu weynaa loogu nicmeeyey ayuu noqonayaaba walxaadiiu can nabiyi sala allahu caleyh wasalam axaadiidii rasuulka ilaahay xaggiisa ka soo aroortay fii hadalbaabi baabkana waa baabu ru'ya weeye aragtidan ilaahay la arkayo muminiintu ay arkayaan qiyaamo ay ku arkayaan janno ay ku arkayaan mutawaatiratun tutawaaturtay wey axaadiidku mid iyo laba iyo saddex maaha asxaab kala duwan baa wariyey alfaado kala duwan bay leedahay laakiin macnahaasi waa macno tawaaturay kamaa jazaba bihi kaiiru min alaima say in badan oo aimo ka midu jasmiyada bal waxaan leenahay mualafaad gaara oo wax kaleba aan ka hadlahayn axaadiistii ru'yadaasu lagu ururiyey oo daaraaqun iyo bayhaqi iyo qolooyin kaleba ay leeyihin baa jira sababtuna waa badnideeda ay badan tahay axaadiidana tawaaturtay ee riwaayaadkeeda badan waayo meel xadiisiya laba ku soo arooray kitaab laguma khaas yeeleen ee waa axaadiistiibaa badan oo ay keentay marka in kutub u gaaraho aan wax kaleba ka hadlayna axaadiistii baabkaasu lagu ururiyey ay a'immadu ay dejiyaan wa maqsuud laayaati aayaadkan waxaa looga jeediya walaxaadiia axaadiia wa daahiruha maaha waxa la awiilayo dee aragtidii wax kale lagu fasirayo halkaa laba idhaahase barhkood ku taxriifiyeen ilaa rabbiha naadira wa naadiratun hawaaba rabbiha waana taan nadara ilaa marka ay tay aragti bay noqotaa ee haddii ay bal maalan sugid iyo ay noqoto dee uma baahna xaraf lagu gudbiyo ee ficilku dee waaba kanoo mafcuulkiisii toos buu qaataa sa unduruuna naqtabisno min sawaabtii rabbigood bay sugayaan iyo waxyaalahaas waa taxriif naskii la taxriifinaya ayuunbuu noqon wamaqsuud aayaati walaxaadiidi wa daahiruha wa ana almu'miniina mu'miniintu yarawna rabbahum rabbigood inay arkayaan ciyaanan yowma alqiyaamati wa naxnu inagu nusadiqu waan rumaynaynaa alahbaar alwaaridata fii dalika akhbaartii taa ku soo aroortay waan rumaynaynaa walaa natakalafu iskumana kalifayno oo taawiilaha taawiilkeeda aan awiilo biaaraa'inaa aaraadeenan alqaasirati gaaban ee koobanba walaa natawahamu mana suuraysanayno oo aanuma tawahumayno oo de takhayulayno suuraysanaba uma malaynayno biahwaainaa hawooyinkeena uun maa yukhaalde waxaa nas iyo daliil aynaanu hayn maa yukhaalifu xaqiiqata xaqiiqadii nusuustaasi aylahayd wax khilaafsanna ma tawahumayno faina alinsaana insaanku idaa araada hadduu doonaa salaamata badbaado fii diinihi diintiisii inuu dee u badbaado oo diintiisu ay u nabadgasho oo uga badbaado min azayqi leexasho iyo inxiraaf iyo xaqi uu ka leexdo iyo wadalaali hallow inuu taa ka badbaado hadduu doono facaleyhi korkiisa waxa ah an yusalima inuu u hogaansamo oo lilaahi tacaala wa rasuulih oo bal markaas muxuu ugu hogaansamaya lilahi tacala warasuulih sala allahu calayhi wasalam fii warada wixii soo arooray uu aqbalo seeda uu qaato u hogaansamo fi lakhbaari ahaabitati akhbaarta sugan dee khabarku haddaanu sugnayn iyada dee markaasi taasi tasliimkii ma jiro ee wixii sugnaadee rasuulka ilaahay kaba sugnaaday iyo nusuustii qur-aanka inuu sideedii u aqbalo oonu ku awilin haddii de bal ay meeshii nas iyo keeno macna ku xambaariyo naskii waa la raacayaa laakiin aanu hawadiisa iyo ra'yigiisa iyo caqligii iyo fulaan iyo fulaan baa yidhi aanu kuma awilin taasubaabay badbaadadu tahay waida shtabaha calayha haddii uu kaba dheehgalo amrun amar oo amar uu macnihiisii ama dee taasuu kaba dheeh galo radda cilmahu waa si uu ku badbaadiyo facalayhi korkiisa waxaa yusallima lilah waida shtabaha waxaa kaloo korkiisa haddii uu kaba dheehgalo calayhi korkiisa amrun wax uu ka dheehgalo macnihiisii ama dee wixii uu fahmi waayo radda cilmuhu oo dee si ama dee umuurahan dee qur-aankaba mushtabihaadkiisa ee muxkamaadkiisa lagu fasirayo ama loo celinayo radda waa celinaya cilmahu kaa cilmigiisa ilaa khaaliqihi khaaliqiisii isagoo iimaankii laga helayo rumaynaya ayuu khaaliqiisii u celinaya si aayadan inoo soo socota socotaba macnaheediyo kama qaala tacaala faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitnati waibtigaءa ta'wiilih wma yaclamu ta'wiilahu ila allah wاlraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamana bihi kulu min cindi rabbina wma yadakaru ila ulu lalbaab faama aladiina kuyoodhee ilaahay wuxuu ka soo hadlay qur-aanku inuu muxkamaad leeyahay iyo mutashaabihaatba muxkamaad macnaheedu ay cad ahay oo dee waxa weeyaan iyo kuwa mutashaabihaad oo dee waxa weeye dee kuwan ruuxii muslimka ahaa mowqifkiisii uu kaba joogsanayay sida aayadda ilaahay inoogu tilmaami noogu sheegaya ay tahay mushtabihaadkaasna uu leeyahay markaa rabbi wuxuu uhi faama aladiina kuwii fii quluubihim quluubtooda zayqun ilasho xaqa laga leexdaa uu ku sugnaa iyo inxiraaf jaanibkaasi fayattabicuuna waxay tatabucayaan raacraacayaan maa tashaabaha minhu wixii ka dheehgalay oo ay doonaya bal maalan ama ta'wiilkaa faasidkaah ku awileen iyagoo doonay inay taxdiidiyaan macnihii si ay gartaan haba noqoto ee waxay tatabucayaan kaa kaba dheehgalay oo ibtiqaal fitnatu waa fidno ay cindaha dee ama juhaladiiyo dadka ay kuma fidneeyaan dalabkeed iyo ibtiqaa taawili marka la eego macnihiisa iyo xaqiiqadiisa waxay tahay taa iyagoo leh waan doonaynaayo taa dalabkeed bay u tatabucayaan kaa isagu kaba dheegaleen macnihiisu kaba dheegaleen wamaa yaclamu ma oga taawiilahu kaa taawiilkiisa ila allahu ilaahay uu mooye waraasikhun haddaba kuwaasi waa kuwa asxaab asayr kuwi iyagu waxa weeyaan dee ka dunaana waa kuwana waraasikuuna kuwii iyagu makansaday fi lcilmi cilmigii iyagu ahaa athaabituuna almutamakinuuna fi lcilm yaquuluuna waxay odhanayaan aamanaa bihi kan mutashaabiha waanu rumaynay kullun mid kastoo kan muxkamanka iyo kan mutashaabihiba min cindi rabbina rabbigeen agtiisu ka haday oo aragtidii dee imaka sugnaanshaheedii la suga waxa weeye waxay noqonaysaa dee taasoo nusuustiiba inoogu timi laakiin kayfiyaday u dhacaysoo kale dee qaybtan kale ayuu noqonayaa ita ruuxu inuu rameeyo aragtida isagoon ra'yigiisa iyo taas iyo ama aan ku celin ama aan si kale oo dee uu tashbiih ama ay hadhow kuba dhaco iyo taxdiid iyo waxyaalaha aan laba imanoo kullun mid kasta oo min almuxkami waalmutashaabih min cindi rabbina rabbiga iyo agtiibuu kaba ahaaday taasay odhanayaan rabbi wuxuuhi wamaa yadakaru ma waansoomayo ilaa ulul albaabi dadkaa cuquusha ee fiican u saaxiibkaa mooye cid kale taas dee kuma waana qaadanaysa weeyaan oo ruuxan waanadu wax u tarayse umuurahaasi dee laga rabay waajibkiisa ahayd ee korkiisa ahayd maraya raacaya waa kuwa ululaalbaabun <clears throat> wuxuu ihi sheekhu raximah llahu tacaala isagoo kollay arrintan uu markan dambe ahaa maa salima fi diini ilaa man sallama lilahi taas inoo sii adkaynaya ayaa wuxuuhi walaa tahbutu ma sugnaanayso oo qadamu lislaami islaamka qadamkiisu ilaa calaa dahri tasliimi hogaansan iyo walistislaami waa isla midud waa aqbal la aqbalayo hogaansan korkii mooye wax kale kuma sugnaanayso cibaaradan walaa tahbutu dee qadamu qadamulislaami waa baab isticaaro oo wuxuu bal matalan qadamkan xisigaasa ah, dee lugteennanoo kale dee aynu arkayna ee noo muuqdaa waxay sugnaan kartaa un marka wa waxa weeyaan shay korkiisa loo saaro ayuunbay sugnaan kartaa haddii waxa markaa lugtii lagu joojinayaaba aanay jirin lugti ma sugnaanayso macnuhuna marka halkan waa baab isticaare eh ujeeddadu waxa weeyaanuun islaamkii waa ruuxii dee muslimka waa kaa markii hore bayna soo yidhi diintiisa uma badbaadayo ruuxaan dee tasi iyo ra'yigiisiiyo waxyaalaha caynkaasa aan ka tegin islaamkiisu ma sugnaanayo weeyaanoo islaamku wuxuu ugu badbaadaya waase hadalkii horunbay taakiid u tahay waa adkayn u tahay ruuxa islaamkiisu wuxuu ugu badbaadayaa ugu sugnaanayaa waa atasliim walistislaam oo waxa weeyaan horta waa iimaankan iyo wixii aqbalkan nusuustii iyo kitaabkii haddii fahamkiisa iyo iyo taasi ay gaari weyden yani ictiraad maalan shubha iyo shaki iyo waxa weeyaan aaraam markaa ama ta'wiilaad faasid oo laga horkeena aanay jirin sidaa lagu aqbalo kaas baaba ruuxa islaamkiisa ugu badbaadaya ugu sugnaanaya taas baa macnuhu yahay dee waa baab adugu isticaarawntan oo sidaa qalamka ama lugtiba wax korkiisa la saaro oo lagu joojiyo mooye aanay u sugnaanaynba ruuxana islaam nabadkiisii aanay ugu sugnaanayn haddaanu nusuusiyo waxyiga labada waxyi aanu u hogaansamin aqbalin oona u hogaansamin taas ayaan islaamkiisuna badbaadaynuna sugnaanahayn oo walaa tahbutu qadamu lislaami ilaa calaa dahri tasliim walistislaam faman raama markaa ruuxa doona ee isaguu cilma maakii cilmigii xudira canhu cilmuhu cilmigiisa laga manciyey inuu hirinba oo bal maalan ama sifaatkii ilaahay haba noqoto umuuraha qeyrkeeseeda loo rumaynaya haba noqoto isagu isdhaaha aad ogaatid xaqiiqadiisa iyo kayfiyadiisa aad ogaatid walam yaqnac aan ku qancanu ku qancinoo bitasliimi aqbal iyo uu hogaansan fahmuhu fahmkiisu kol hadday nusuus ay kuba timi xajabahu waa ka xijaabaya maraabuhu qasadkiisaas iyo ujeedadiisa caynkaasee uu doonayo cilmu maa xudira canhu can khaalis tawxiid towxiidkii khaaliska ahaa oo dee towxiidkii khaaliska ahaa ayuu ka xijaabayaa wa saafi lmacrifati macrifadii saafiga ahayd buu kaasi ka xijaabi wa saxiix liimaani iimaankii isaguna saxiixa ahaa ayuu ka xijaabayaayo intadna waxay taqriir u tahay un kalaamkii horeo waa digniin iyaduna laysaga digayo ruuxu usuulu diin umuurahan dee diinta uu suu ah iyo keyrkeedba inuu cilmi la-aan iskaga hadlo oo macrifo la-aan ugu hadlo taasoo kale waxaan min fahamkiisa iyo cilmigiisu gaadhayna doono inuu bal xaqiiqadiisa iyo sidayo iskuma taago taas digniin looga dhigayo un weeye oo bal laqbadaan ku celinayase waay famara umuuruhuna waa taan soo sheegno tasniimkii unbay iyo hogaansankaasunbay wada adkaynayaano imaka taakiid u tahay taqriir u tahay ziyaado taxdiirna in wixii cilmi la-aan iyo macrifo la-aanun uu ruuxu ugaba hadlo usuulu diin iyo umuuraha iyo umuuraha caynkaasa haddaan cilmi la-aan ayuunbay digniin looga digaya ay tahay wuxuuhi faman raama ruuxa doona cilman maa kii cilmigii doona inuu ogaado weeye iyo xaqiiqadii xudira la manciyey canhu xaggiisa cilmi weydee cilmigiisa aqoontiisa iyo macrifadiisu aanay gaadhin arrintu ahayd in la aqbalo la rumeeyo oo la yaqiiniyo un aanay ay ahayd walam yaqnac aanu ku qancin oo bitasliimi waa tasliimka nusuustii labada waxyi loo hogaansamayo fahmu fahmkiis oo hadhow ictiraad iyo waxyaalo iyo dee taawiilka laba yimaada xajabahu uu ka hor joogsanayaa maraamu ujeedadiisan maxay ahayd dee cilmu maa xudira canhu cilmuhu taa doonitaankiisi uu xaggaa doonaya muxuu ka hor joogsan can khaalisi tawxiid wa saafi lmacrifa wa saxiix liman sharafna waa inoo iman doonaa intoodna waa min idaafati lmawsuufi ilaa sifati oo asalku muxuu ahaa waa can tawxiid alkhaalis tawxiidka khaaliska ahaa waalmacrifati asaxiixa waliimaani saxiix ayuu taasi ka horjoogsanayaanoo dee towxiidkii khaaliskaana itibaaca iyo tasliimkaasuu kuba dhisnaa macrifadii hagaagsanaydna taasba weeye iimaanka saxiixina waa kaa ee waxa weeyaan qadama tasliim maadadee tasliimkaas ilaahay iyo rasuulkii ilaahay nusuustoodii iyo wixii xaggooda inooga yimi inoogaba sugnaaday la aqbalo oo la yaqiiniyo siisa loo qaato iyadoon ta'wiil iyo waxa weeyaan taxriif iyo waxla loola iman oo dee aara iyo ahwa un lagu awilayo taas baabay dee ay ahayd iimaankii saxiixa iyo tawxiidka khaaliskii haddaba arrinka caynkaasee uu doonaa ee wuxuu ka horjoogsanaya tawxiidka khaaliska ma gaadhiyo imaamkii saxiixana kuma sifoobayo marka haddii dee taasi ay dhacdona fayatadabdabu wuxuu ku noqnoqon baynal kufri waliimaan dee kol shaki baa gelaya ictiraad baa gelaya waaba isagoo nusuustii gelinaya awqaada qaarkeed de waxa weeyaan waaba kanoo dee waxyaala uu rumaynayaa jirta markaa wuxuu arrinkiisu noqon isagoo wereersan inuu ku noqnoqdo dhex wareego uun oo uu ku noqnoqdo kufriyo iimaan wtasdiiqi watakdiib rumayn uu wax rumeeyo oo uu aqbalo iyo beenin uu beeniyo waliqraari walinkaar tasdiiq watakdiib iyo aliqraar walinkaar waa isla mid iyo qirasho uu kal wax qirto iyo inkaar uu inkira iyo arrintiisu noqon haddii tasliimka isaga lagaba waayo muwaswisan ama dee muwaswasan ma haddaa dee ismafulxun iyadoo dee markaa ruux haddaan teero ku horeeya dee ruux waswaas iyo shukuuk iyo waxyaalo dee sidii qolooyinkii kalaamka ku xeel dheeraadaba arrintoodu ay noqotay natiijay gaari waayeen markii dambana dee markay muddo cumrigoodii ku dhammeeyeen bay dib haddana wixii arrintii waxay ka kasbadeen ay ahayd wareer iyo iyagoo bal maalan waxay bal maalan hagaagsan oo ay ku qancaan oo naftoodii qancisoy gaadhayna aanu jirinbo isagoo waswaas eh, markaa waswaasaysanoo ama dee waswasada iyo shukuugta iyo waxyaalahaas isagii laba dee maalan qalbigiisii ay kaga buuxdo taa'ihan wareersan shaakan shakisan oo laa muminan ku ruma mumina oo musadiqan dee rumaynaya oo dee nusuusina aqbalsan aan ahayn walaa jaaxidan mukadiban dee ku gaaloobay oo ridoobay ama dee waxa weeyaan waxyaalahaas marka lagu sii dhex jiro kolkol waxay gaarsiin karto sandaqaba ah taa ku dhacayna aan ahayne markaa labadaa dhexdoodii waa tadabdubkii marka horeu lahaa bayna alkufri oo kol dee umuurihii ay ahayd in la aqbalo ee taasi uun ruuxiina uu ku nasanayay bal qalbigiisna raaxo uu ku helaya markuu kaba tago ee shubahaad iyo shukukiyo waxyaalahaas ay kuba yimaadaan ee arrimahaasuu ku taradudayaayo ruux gaaloobay oo wixii wada diidayna ma aha dee ruux iman hagaagsan oo de waxaweyaan saafiya oo uu markaa qalbigiisuna ku nasto yaqiin dhaba lehna ma aha oo markaa xaaladiisu taasay noqonaysaa haddii aanu ruuxu tasliimkan laga helin oo uu doono bal waxyaalaha aanay cilmigiisu gaadayn bal inuu tatalluco doono inuu ogaado bal maalan dee umuurahana ka mida qadarka iyo bal maalan muxuu yahay iyo kan muxuusan u noqdayo kan maxaa loo halayiyo kan maxaa loo hadniyo umuuraha caynkaasa haddii dihnigiisiyo taasi ay ku wareegto dee waxaa natiijadu ay noqon doontaa tan buu leeyahay rama alaba xudira munica xajabahu maramahu manacahu qasuu qasadkiisaasbaa baa ka horjoogsan iyo iimaanka hagaagsan fayatadabdabu yataqalab waa gadgadoomaya asharx laa yahbutu calaa xaqiiqat kolley hadan idinkana way idiin taallaan usadeedna way taallaayo waxaan filayaa inaanay dee zayaado un tahay meesha oo aanay qaban ahaynba ee laa yahbutu unbaan anigu ku laqbaynayaa ma sugnaanayo oo laa yahbutu ma aha laa yahbutu ma sugnaanayo had waa meesha kolley waa dee ziyaaro dabcadeedun ma sugnaanayo oo calaa xaqiiqati alislaami islaamka xaqiiqadiisii kuma sugnaanayo ilaa man sallama halkana salimayo inaan aqriine sallama weeye aqbalay u hogaansamay linusuusi lqur'aani wasunna nusuustii qur-aanka iyo sunnaha u hogaansamay mooyaane oo sideedii u qaatay oo u aqbalay oo yaqiiniyey uun mooyee xaqiiqadii islaamka ee ruux kale kuma sugnaanayo oo umuuraha aan aqbalinoo ka horgeynaya shukuuk ka horgeynaya shubuhaad ka horgeynaya ta'wiilaad faasida waxnas ah dee ta'wiilaad faasida ka horgeynaya kaas xaqiiqada islaamka kuma sugnaanayo bal ruuxa mutaxayirkee wareersan ayuu noqonayaa wastaslama lahaa maa u hogaansamay lahumaa waa linusuus linusuusi aani wasunna tasdiiqan rumayniyo weyn qiyaadan hogaansanba oo falam yucaarida aan ku caaridin nusuustaas bihawan hawo walaa shubhatin iyo shubho walaa bira'yin ra'yi kiisa ha noqoto shakhsi kale ra'yigii haba noqoto walaa macquulin macquula ujeeddada wax la leeyahay waa caqligaa tan keenayo oo markaa daliilkan caqligiina isagaa naskii kaba horaynayo oo naskii isaga kaba horaynayo oo kaleba arrinkaasna aan ku caaridin iyo walaa qiyaasan qiyaas waida dalaba alinsaanu alcilma insaanku hadduu dalbo alkii xajabahu muraamhude faman raama cilmu maa xudir hadduu insaanku doono alcilma cilmi alladii cilmigaasoo laa yumkinu aanu suurtogelin taxsiiru indii xaqiiqadiisa la gaadho oo uu xasishado kaa uu dalbo oo mimaa kii ka mida qayabahu llahu tacaala ilaahay qariyey dadka uu kaba qariyey can khalqihi khalqigiisa uu kaba qariyey oo mima yatacallaqu bihi subxaanah wa tacala waxyaalaha ilaahay ku tacalluqaysa sifaadkiisii ilaahay buu doonay bal inuu dee kunha daatihii iyo xaqaa'icda sifaadkiisan inuu ogaado taasuu doonay amase mima yatacalaqu bihi bixikmatihi wa qadaaihi waxyaalahan qadaha iyo qadarkiiyo ku tacalluqsan xadiis baa ku yimid dee dukira alqadaru fa amsikuhu oo ujeedadu dee marka la eego qadarkan iyo xaqiiqadiisa iyo bal markaa umuurahan iyo xikmadda kuma sugan fulaan inuu soo noqdiyo fulaan soo noqdiyo taas wax caqligeenu iyo fahamkeenu gaadhayo maaha haddaba ninka doona waxyaalaha lagaba qariyey ee ama ilaahay ku tacalluqsan daatadii iyo sifaadkii iyo dee afcaashiisaas iyo taas iyo asmaadiisiiba ama xikmadan iyo qadihiis waxyaalaha ku tacalluqsan doona walam yaqtamic caqluhu caqligiisuna aanu ku qancin iyo wafahmuhu fahmigiisu bitasliimi hogaansan uu hogaansamo limuraadillahi tacaala wa muraadi rasuulihi sala allahu caleyh wasalam ilaahay muraadkiisii iyo muraadkii rasuulka walinqiyaadi iyo hogaansan limuraadihima dee tasliim iyo inqiyaad waa kaa aqbal oo aqbalo weeye taas iyo hogaansan taas aanu caqligiisa iyo fahamkiisa ku qancin fa inahu bihada alqasd dee isaga naftiisii oo dararo raaxo qalbiyuu helayaa iyo yaqiinuu helayaa ma jirto iyo dumaanee shakigaas baaba iyo imanka e, tintaha daamantaa uu inoo sheegay inuu tahay noqonayo iyo umuuraha qalbigiisii kolba dhegeeso uu noqonayo wuxuu ku markaa ku sugnaanayaa in jiro taasubaaba masiirkiisa iyo dhaxalkii uu noqonoo kale ama wixii uu kala dhaxlaa taas fa inahu isagu bihada lqasi sawfa yuxramu waxaa laga hoojinayaa min idraaki towxiid alkhaalis cala xaqaati towxiidkii khaaliska ee ku dhisnaadee towxiidkii ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulkii ilaahay bal maalan ee uu soo diray dee itibaaciisii iyadana inuu ruux isagii dee lagu khaas yeelo xagga itibaaci taas baa isagii laga qadmayaay laga mancinaya inuu helahaynba iyo walmacrifati saafiyati bilahi macrifo fiicanuu rabbi uba yeesho iyo waliimaani saxiixi iimaan saxiixa alladii kaasoo yanbanii ku dhisan cala tasdiiqi rumayn iyo walilcaani hogaan wanaagsan iyo walqabuuli walinqiyaad wtasliimi walislam waa alfaado isla mida uunama isku wada dhow macno keliya wada leh haddaba iimaankaa kuba dhisan dee rumayntaa iyo aqbalka iyo hogaansankaa kaas baa uu ka qadayaa weeye oonu helaahinba fa yusbix markaa wuxuu noqon mutadadiban ku noqnoqonaya bayna tasdiiqi watakdiib wa ka wada bixinba bal waxa weeye taasoo kale kaa mid ku noqnoqonaya tasdiiq iyo takdiib waliimaani iyo rumayn bilakhbaari sharciyata akhbaartii sharcigayd uu rumeeye walkufri biha oo kolkol dee umuurihii axkaamta isagoo taa aqbalaba umuurihii usuusha diinta kuma tacalluqsaa shaki iyo shubahaad ay kaba galaan oo bal markaa isagii rumayn uu rumeeye akhbaartii sharcigayd iyo kufrigu kaba gaaloobo taas ayuu dhexdeeda kuma noqnoqonaya waliqraari biha wa inkaariha waa isla mid oo tamtaliku waxaa hanan alwasaawisu wasaawis iyo washukuuku shukuuku iyo walkhiyaanaatu faasida say in badan oo akaabirtii mutakalimiintahayd markii dambe ay dib xataa dee waqti ay mala cumrigoodiiba taa ku dhammaysteen ay ogaadeen marka ay arkeen ay sheegeen wax natiijoy taa ka gaadheen inay jirto oo markood laga soo naqliyey isagoo wuxa dee maalan dee yii adigu dee hadalluu sheegay iyo suu taa uguma xeeldheeraado uu leeyahin imankana waxaan ku dhimanayaaba waxa weeyaan dee diinta hawraha iyo sidaa dee ictiqaadkoodan saafige taasoo kale taasaan kuwa dhimanayaayo haddaan rabbiyi naxariisana dee waadan halaagsamayoo kala cabiro barkood diina cajaaysi naysaburo naysabur ama dee waa magaaladiisii hawrahoodaasi waxay ictiqaadsanyihin oo de waa fitradoodii taas ahayd ilaah bay rumaysan inay taa yaqaysaniin iyagoo dee macrifo iyo umuuro kale aan lahayn taas baaban maantana aan kuma dhimanayaa ilahayn marka waxaay tahay iqraarkaas iyo inkaarka wasaawistaasaa imanaysa oo hadduu ruuxu doono bal xikmadan ilaahay qadihiis iyo qadarkiisa ku tacalluqsan caqligii ma gaadhayo fahamkii ma gaadhayo bal marka dambe shaki iyo waxyaalo ayay eh, dhaxalsiinaysaa oo kale way soo dee ninka ibnuraawado kale kam caaqilin caaqilin ajasad acyat madaahibuhu wa jaahilin jaahilin talqahu marsuq ama risqiyun babay arrintiisu ahayd e ruux jaahiloon saas ma lahayd oo xoolole iyo ruux dee balmatalan uu lahaa dee qib buu joogaa caqligii iyo fahamkii oo isagii aan waxba haysan oo kaleo deetula hada hada aladii jacala alawhaama ama taraka alawhaama xaa'iratan wasayara alcaalima nixriira zindiiqa waa umuurahaas oo niga caalimkii nixriirkaa ayaa taasi ka dhigta marka arrinku muxuu yahay waa in dee waxa weeyaan umuurahan aan fahamkaagiyo caqliga u gaadhahay tahayba kol hadday sugan tahay muhimku maa haddee waxaan sugnayn oo nusuus yani inoogu sugnay in ruuxii layidhaha ictiqaadi oo indhalaanku ictiqaadi taas maaha ee wixii nusuusta ay ku sugnaatay nusuusta kullina caqli dee naskaa sariixah iyo caqligaa toosanna bal maalan dee sayidhaaha ama dee taymiya oo kale isma burinayaanba oo kale inaan caqlina laga horraysiin wax kalena laga horraysiin ra'yi fulaanna laga horraysiin dee waxa weeyaan wax kalena aan ra'yi hawana lagu awirina bal la aqbalo waa wixii aan dee isaga aan xaqiiqadiisa la ogaan karahayn taas baa ruuxu ku nasanaya ku raaxaysanaya oo qalbigiisna ku nasan dee towxiidka khaaliska ama macrifada ku helaya laakiintii kale waxay dhaxlisiinuun fikir iyo shaki iyo wasaawista iyo taradudkaas uu bal maalan waxyaalaha dhexdooda ku taradudo uun oo markaa muxuu noqon tamtaliku lwasaawisu washukuuku wlkhayaalatu lfaasida tacihan xaariyo isagoo wareersano mutaxayiran oo laa yastaqiru calaa qaraarin ila aan qaraar kuba sugnaanayn fala huwa bilmumin lmusadiqi kaamil aliimaan mumin musadiqa ah, oo waxa weeyaan waxaanba ka raaxaystay oo iimaankiisu dhan ma aha wala huwa lmunkiri koox waxaanoo dhan wada diiday tamaam aljuxuud wanukraan waa juxuud iyo nukraan dhan wada diidayna ma aha ina xaqiiqatama ana xaqiiqat aliimaan ina xaqiiqat aliimaan iimaanka xaqiiqadiisu altasdiiqu walistislaamu waa rumayn la rumeeyey hogaansan xataa fi lumuuri alatii takfa xikmatuha ilaahay horta xikmun baa wax kastaba u leeyahay oo haddii bal aan eegno taa qadarka yudilu man yashaa yahdi man yashaa kan idlaalkii iyo kan hanuunintii waa xikmo baaliqa ah iyo umuuraha jiraba dee taasoo kale xikmo ma maaha xikmo aan laakiin inagii ma gaari karnaa ma ogaan karnaa meetaasi way naga qarsoon tahay marka umuuraha caynkaase ay xikmadeedu ka qarsoon tahay ama aanu xaqiiqadeeda garan karin dee sifaadka ilaahay dee umuuraha afcaashiisa iyo taasoo kale aqbal la aqbaloo la rumeeyo oo loo hogaansamo taasunbaaba ah wixii lagu badbaadayay oo ruuxuu ku badbaadayay walati adaba markaa isagoo xaqiiqada iimaanku waa tasiiq walistisaam xataa fi lumuuri alatii takfa xikmatuha iyo walatii tii qad laa yudriku aanu haleelahayn alcaqlu caqliga xaqiiqataha xaqiiqadeeda aanu gaari karahayn aanu ogaan karahayn iktifaadu isagoo ku kaaftooni bikhabar illahi tacala wa khabari rasuulihi sala allahu calayh wasalam ilaahay khabarkiisii iyo rasuulka ilaahay khabarkiisa dee sugan uu kuma kaaftoomayo taasubaabaa waajibkiisu taas baanay badbaadadu ugu sugantahay taas baana islaamkiisu ugu badbaadaya haddii kale oo umuura aan caqligiisu gaari karahayn bal waxa weeyaan taas uu doono inuu fikirkii iyo caqligii iyo fahamkii bal ku gaadho natiijadu waxay noqon in shukuugta iyo wasaawista iyo taxayurka inuu kuba dhaco ama tadaburka uu sheegay welibana qaybo ayaa inoo dambeeya oo kolay umuurahana uu sii adkayn doono un haddii aladha waa tasriibkiiyo bal maalan aqbalka iyo inqiyaadka allah subxaana watacaala calaa aclam waxaan kusoo jirnay bal ru'yada ilaahay subxaana watacaala iyo aragtidiisa jannada dadka mu'miniinta ay kuba arkayaan iyo dee inay taasi shay xaq ah oo saabita ay tahay oo nusuus kala duwan oo badan axaadiisteedna ay tawaaturtay ay noogubas matalan noogu timi oo ay ku soo aroortay ay arrintuna tahay ruuyo xaqiiqiyo ahyo dee markaa aanay ahayn ahaynuun wax kale taas welina iyadiibaa wax ka midii ay noo socdaan <clears throat> marka wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala walaa yasixu اliimaanu biاlru'yati liahli daari الsalaami liman ictabaraha minhum biwahmin aw ta'awalaha bifahmin kale shalay waxaynu uu ku soo yar celceliyey aynu soo aragnayba islaamka qadamkiisu ama islaamnimadka ruuxu inaanay uba sugnaanahayn haddii aanu isaga xaggiisa laga helin hoggaansan iyo aqbal uu aqbalo uu hogaansamo dee wixii bal matalan nusuusta ay kuba timi uu sideedii uba qaato ruuxna hadduu doono bal matalan waxaa cilmigiisa uu ka qarsoon yahay eenu isagu xaqiiqadiisa iyo kayfiyadiisii ogaan karin hadduu doono inuu ogaado oonu ku qancin tasliimkaas oo kale inaanay taasi dee tawxiidkii saafiga ah iyo iimaankii saxiixa iyo ay kaba horjoogsanayso bal isagu wuxuu kaba dhexlaa ay noqonaysa uun wareer iyo bal maalan xaaladiisaoo dee kufriyo iimaan takliib iyo tasdiiqo xeelaha ku dhex noqnoqoto haddaana intaa in ka badanba aanay gaadhsiin intaas aynu soo aragnay koley umuurahan aad buu ugu yar celcelinayaa kitaabkana meelo kala duwan nooc takraar waa ah ku sugan iyo takriir uu umuura celceliyo bal taasna imaka weli umuuro taa ku tacalluqsan ayaa walow ay wax inoo kordhayaanba uu imaka halka faqradan ku sheegayaa uhi walaa yasixu ma ansaxayo aliimaanu rumayn la rumeeyo biru'yati aragti waa ilaahay aragtidiisa aragtidaasoo liahli daaril islaami baa inoo sugan baan filaya nuskhooyinka waa isla wada mid un laakiin tanaan haysta iyo dee taa iyadoo nuskhadaan dabcadaa laga rogay <clears throat> nuskhada haysataan adigu dabcadii lagaba rogay halkan sawaabku waxa weyaan islaam maahae liahli daarisalaami weeye daarusalaamna waa jannadii oo dadka ahlu janno ah aragtidan u sugan dee waa ta aynu soo marnay inay xaq tahay inaynu ictiqaadin inay rumaynaano ay laasimtahay caqiidadii kaba mid tahay bal matalan haddaba iimaan la rumeeyo aragtida liahli daarisalaam daartaa jannada ehelkeeda aragta ay rabbigii arkayaan iimaan la rumeeya uma ansaxayso liman shakhsi uma ansaxayso ictabarahaa ru'yadaa fiiriyey oo minhu min almuslimiina muslimiinta ka mida dee dawaaifka maalan taas inkarayana waa kuwa jire biwahmin wahmi oo ujeeddadu isagu tawahumaya oo isagii moodayo ama tawahumaya ilaahay subxaana wa tacaala calaa sifati kada in laguma arkayo oo waa dee halkii tashbiih kaba imanayay oo markuu maqlo ilaahba ama dee nusuustii ku arkay ilaahay subxaana wa tacaala ahlu way arkayaan ama qiyaamada dadkii muminiinta way kuba arkayaan taa isagu tawahumay tasawuray oo suuraysay sifo iyo kayfiye ru'yadaasi u dhacayso waayo kayfiyada iyo sifada ay ruyadu ku sugnaanaysa ruyo xaqiiqi ha laakiin inagu ma garan karno fahamkeenna kuma hareegayno markaa ruuxii isagu inay wuxuu ka qiyaas qaadanayaa uun ru'yadan kaloo jirta ru'yadan dad ay wax arkaan buu ka qiyaas qaatay marka wuxuu u tawahumay u tasawuray sifo ama kayfiyo ru'yadaasi ay kuma sugnaanayso taasoo kale oo dee markaa waxa weeyaan tashbiih baa meeshii imanaya tashbiih baa imanaya tawahumkaa dabadeen ruuxa inkaas iimaankii ruyadaasi uma hagaagayo uma sugnaanayo tawahumkaa dabadiina dee laba xaala midunbuu ka dhaxaynaya isagu inuu wixii uu suuraysay iyo kayfiyadii uu suuraysay uu sugo taas mushabih buu noqon inuu ru'yadiiba anfiyo markaasuu idhaa dee inay tashbiih baad ka imanayo oo haddii dee sidaasa iyo sidaa iyo sidaasay suuradu ahaan jirtay markaa tashbiih baa ka imanayo uu inkiro taasna tacdiil iyo isagoo aan rumaynba ru'yadan ama meeshii dee nusuustan awila oo taas baa labadaas ayaa dee uu kaba dhaxaynayaa ruuxii isagu si uun u suuraystay in iimaan uu rumeeyey inay xaqiiqatay uu rumeeyey ama kayfiyadeediyo siday noqonayso dee ilaah buu bandhigayaa waa halkaasoo waa yaqiininaya un inay jirto laakiin ma kayfiyeynayo haddaan ruuxaan laga helin ee sifo iyo suuro u tawahumaya hadhow tashbiih ama ha ka dhasho taasoo suuradii ha sugo ama anfin ha kaba dhasho tacdiil ha lama yimaadee ruuxaas uma hagaagayso iimaankii la doonayay ru'yada in la rumeeyo ruuxaas uma ansaxayso walaa yasix ma ansaxayo aliimaanu iimaan biru'yati ru'yo la rumeeyo lianna daari salaami daartan daaru salaam ee jannadaadee nusqooyinka kale kitaabkaba iyo sharaxadiisa waa cibaaradii kuba sugnayd iyo mutuuntiisa ee dee sabaabkaydsan aqriayaan daartan daaru salaam ee jannadaa ehelkeeda waa dadka gelaya mu'miniinta ah ru'yadan u sugnaatay iimaan la rumeeyo ru'yadaasina jirta la rumeeya uma ansaxayso liman shaqsigii ictabarahaa ee ictabarat tilka ru'ya ru'yada ictibaariyey ee minhum min almuslimiina ka mida biwahmin waham tawahum uu isagu tawahumayo kayfiye iyo sifo ay ku dhacayso oo ay leedahay isagu u tawahumaya oo markaa ama kayfiyadii sugaya oo markaa mushabih noqon ama odhanaya tashbiih baa ka imanaya ru'yadiiba inkiraya oo halkaa tacdiil kaba en tasliimka aynu shalay soo marray laga helin imaankani uma ansaxayo uma hagaagayo aw amase ta'awalaha isagu awishay oo ru'yada bifahmin fahmkiisa uun ku awishay oo macnaa sheegtay inay leedahay ta'wiil daahirkeedani wuxuu keenayo oo ru'yo xaqiiqiya inay noqoto khilaafsan oo taas khilaafsanoo macnaa waxa weeye sheekhu halkan wuxuu ku radiayaa laba daa'ifuu ku radiyayaa qolooyinka iyagu ru'yadanba anfiyaya sida muctasile iyo ciddii kale taa ku waafaqsanayd ee inkirayo iyagaba dee ujeedadoodu waxay ahayd ama halkan waxay leeyihin tansiih rabbi baan ka nasahaynaa inuu iyo taa shabaho ru'yadii halkan unbay uga qiyaas qaateen taasna iyo qolooyinka bal matalan dee intan inay isbaatkan tasliimkaa hore kuba sugayey intay ku xeel dheeraadeen iyaguna halkaa ay ku talax tegeen ay ka dhalatay tashbiih ay ilaahay subxaana watacaala khalqigiisiiba oo shay makhluuqaadkiisa ka mida ay ku shabahaan ayuu waxa weeye labadan qoleba intani radin bay u tahay oo kii isagu waxa weeyaan suuro isagu u tawahumayay iyo kii isagoo awiilayay dee markaa suurada u tawahumiyo sifada tii sugayay oo markaa tashbiih meeshii u ka yimaado kii isagu lahaaba meeshii awiilayay fahamkiisii isagoo nusuus uu adeegsanayo kitaabkiiyo sunnihii aanay jirin fahamkiisii ku awiilayay markaa isagu si kale oo daahirkan dee aragtidan daahirkeediiyo nusuustu waxay keeneen si khilaafsan ku awilayey markaa waa kaa inkirayaba dee macno kale ku awilaya cilmiga waxyaala nusuusti ku awilaya labadaa midna iimaankii uu rumayn lahaa ru'yadaasi mid u ansaxaya maaha oo iimaankii taas maaha ayuu leeyahy ru'yadan ilaahay subxaana watacaala daar alaakhira ama janno laguma arkayo marka wuxuu yihi sheekhu isagoo kalaamkiisii wata idcilla kaana wuxuu ahaaday ta'wiilu ru'yati ru'yadan ta'wiilkeedu iyo wa ta'wiilu kulli macnan macno kastaba ta'wiilkii oo yudaafu ila rububiyati ilaa xaggii looba nisbaynayo dee ama sifaadkiisan iyo umuurahaba waxa uu ta'wiilkoodu noqday tafsiirkoodu yahay tarka ta'wiili in la awiilo oo daahirkooda laga kaxeeyo laga safiyo wixii daahirku keenayey taas in laga tago waa in la sugo wixii ilaahay sugay ee isagu isu sugay ama rasuulkiisa uuba sugay walisuma tasliimi aqbal iyo hogaansan iyo inqiyaad taas waxa weeyaan loo hogaansamana la laasimo wa calayhi arrinkan ah tirka ta'wiil ee nusuustii waxa weeyaan dee daahirkoodu wuxuu keenayay daliil la-aan looga sarfin oo dee waa hawo iyo fahamka uu shuruuxu sheeganaya aanu kaga sarfin aanu kaga kaxayn waxa weeyaan tasliim xaggiisa iyo inqiyaad iyo istislaam iyo aqbal laga helo taas wixii aan ahayn markaas laga helaa ayaa diintii muslimiinta iyo sidii dee madhabkii salafkaba ah weeye wa calayhi diin lmuslimiin waman lam yatawaqa ruuxaan iska dhowrin annafya nafyintan ilaahay subxaana wa tacaala sifo uu isu sugay iyo wuxuu sugay la anfiyayo iyadoo ha lama idhaaho meeshan tansiih baan taa uga jeedna oo dee waxa weeyaan haddii kale tashbiih baa imanaya watashbiiha tashbiih iyadoo iyadana xaggii isbaatka inta aad loogu talaxtago loogu xadgudbo markaa ilaahay subxaana wa tacaala wax makhluuqaadkiisa ka mida loo ekeysiya ama laguba shabaha ruuxaan labadaa xaalo iska ilaalinin zalla waa simbirraxanaya walam yusib mana asiibayo atansiiha tansiihi baari ah ay dhici karto inuu lahaa dee san waxaan u leeyahay khaasatan qaybta hore waxa weeyaan waa tansiihan ilaahay nasahayo ma asiibayo imata halkana de waxa weeyaan waa laba xaalo oo labaduba madmuum ah xaaladii fiicnaydna ay u dhaxayso ayuu halkan sheegaya ay tahay ruuxii mu'minka inuu iska ilaaliyo nafyigan iyo tashbiihii oo dee ilaahay subxaana wa tacaala muxuu laysa ka milihi shayan wahuwa samiic albasiir ihbaat uu sifaadkii isu sugayna isaga dee u laa'iqaa jalaalkii iyo kamaalkii aan rumaysnayn iyo qaysanayn laakiin xaqiiqadeeda iyo kayfiyadeeda isaguna aynu ilaahay u ogya inaan garanahayn taasoo la sugo iyo iyadoo in uu shay makhluuqaadka ka mida rabbi uxuunkaba shabaha ama waxu nadiira wax la midli uu jiro anfinteedba aayadii ku wada sugan marka in nafiintaas ruuxa iska jirin iska ilaalin nafiin uu anfiyo wax ilaahay uu isu sugay ama rasuulka ilaahay isu sugay aan iska ilaalin aan iskana ilaalin inuu taa isagoo isbaatkaa kuba xeel dheeraanaya oo bal maalan markaas dee sifaadkiisiiba kaba dhigo sifaatkii makhluuqii oo kale uu kuba shabaho ama waxa weeyaan dee waa taasoo ilaahay subxaana watacaala uu khalqigiisii iyo wax makhluuqaadkiisa ka mida uu ku shabaho labadaa xaalo mid aan iska ilaalinin qalab ama zalal buu ku dhacayaa dariiqii toosna wuu ka simbirraxanayaa tansiihii uu doonayay khaasatan nafyiga uu la jeedayna kaasna ma asiibayo waayo fa ina rabbanaa rabbigeen jalla wacala mawsuufun wuxuu ku sifaysan yahay bisifaati alwaxdaaniyati kelinimo iyo waxdaaniya sifaatkeed buu ku sifaysan yahay mancuutun wuxuu ku sifaysan yahay binucuuti alfardaaniyati kelinimo nucudkeed waxa weeyaan mawsuuf iyo mancuut waa isla macnoon wax farqiga udhexeeyaa ma jirto alwaxdaaniya iyo alfardaaniyana waxba uma dhexeeyaan eh, laakiin waa arinkan si uu sugu u adkeeyo un takraarkan aynu meelo kaleba kusoo aragnee kusoo noqnoqdo kitaabkeennan aan haynee koobanba kusoo noqnoqdo ayuunbay tani ka mid tahay Eh, had iyo goor khudarta iyo marka lagu joogo adciyada iyo waa takraarkaasi waa u munaasiba oo ku habboon yahay laakiin kutubta san oo kale ah dee waxaweyaan takraarka badhan iyo taasoo kale waa dee kolley qarad buu ka leeyo arrinkii inuu sugo waana waxyaalaha jiray dee zalalada ee jiray labadan daraf maalan oo kale jiray oo iskaba badan taas baana bal meeshiisi uga baxdo dadkii uguba adkeeyuunbuugu soo celcelinaya laakiin waa dee macaanidii horeynu soo maray uun ama intana waa isla wada mid oo in waxdaaniye fardaaniya barhkood baa waxay ku kala farqinayaan waxdaaniyadna inay u laamayso xaggii daatada ay u laamayso fardaaniyadna ay xaggii sifaadka u laamayso oo marka ay noqoto ilaahay dee mutawaxidin fii daati mutafaridun bisifaatihi ay taa macno uu yahay waana macno xaqa uune laakiin kolley nooc takraar waa ku sugan yahay hadalka waa ku sugan yahay haddaba rabbigeen mawsuufun mid lagu sifeeyey weeyo ku sifoobay bisifaati alwaxdaaniyati kelinimo sifaadkeed mancuutun waana ku sifoobay binucuuti alfardaaniyati nucuutan waa jamcu naactin se waxa weeyaan sifaatna jamcu sifatnaawta waana isla macna kelinimo iyadana nucuudeedo laysa ma aha nin fii macnaahu isaga macnihiis axadun axad oo min albariyati waa lam yakun lahu kufuwa axad oo waxdee u masiila ama nadiiru ah ama nid u noqonaya ama did u noqonaya ilaahay subxaana wa maba laha oo isagu dee umuurahaasoo dhanba waa ka nasahan yahay bal kolley sharaxiina waan arki doonaa waana kan shaarix hadalkiisi alluqatu yatawaqa ama yatawaqa dee kolley waxaa alifteedii dee suuradaiyo ay u qurmaysayna gooyey uun ficilka ayaa majsuuma weeye